alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiiska sagaashanaad wa can abi camrin wa qiila abi camrata sufyaana bni cabdillaahi radia allaahu canh imaam muslim wuxuu ka soo wariyey sufyaan ibni cabdillaahi saxaabiga la yidhaahdo oo kunyadiisa laysuu khilaafay ma abi camrin baa la odhan jiray mise abi camra laakiin muctamadku waa inuu abi camrin la odhan jiray sababtu waxay tahay abii camrin shiikhu si jasmigii u sheegay laakiin ta kale wuxuu ka dhigay qiil oo labadaba qiil kama dhigin ee ta horuu hormariyey marka waxa weeye inuu taa arjaxa ayaa ka muuqata sufyaana bni cabdillaahi waxa uu yidhi qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu rasuulkii ilaahayow qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axadan hayrak qul lii aniga igu dheh filislaami islaamnimada gudaheeda waxaad igu tidhaahdaa qowlan odhaah odhaahdaasoo laa as'alu canhu aanan weydiinayn axadan cid aanan su'aalayn ciddaasoo khayraka adiga kaa soo hadhay aan adiga ahayn cid kale aanan weydiinayn marka khayraka waxay noqonaysaa sifo waxay ka tahay axadan yacnii erayga khayr marna waxay noqotaa isisnay noqotaa marna sifay noqotaa marna sifay noqotaa marna waxay noqotaa isisnay noqotaa markay sifo tahayna waa muhaayiran laka macnuhu dhacay haddaad tidhaahdo hadday sifo tahay axadan nakiray ahayd khayrokana waxaa loo idaafeeyey macrifa loo idaafeeyey waxaana la yaqaanaa nactigu hadduu xaqiiqi yahay oo aanu sababi ahayn inuu waxaweeye tankiirka iyo tacriifka uu ka waafaqaayo mancuudka ka la sifaynaayo nactiganna waa nacti xaqiiqi ah nacti sababiya ah maaha jawaabteedu waxay tahay khayra marka horey tahay mutawaqila fi tankiir nakiranimada mid ku xeeldheer oo aad u dhex gasha nakiranimada maadaamay sidaas tahay macrifo in loo idaafeeyaa kuma macrifoobayso waa mughaayiran laka mar hadday tahay mughaayiran laka macnuhu u dhacaayo wuxuu noqonayaa midaan markaa waxa weeye markaa macrifanimo faa'iidaynaynin ayuu noqonaya qaala wuxuu idhi qul waxaad tidhahdaa aamantu billaah waxaan rumeeyey allah baan rumeeyey suma istaqim intaa dabadeedna toosnow oo taacadii ku toosnaa rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa saxaabigaasi inuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yacnii hadal aanan u baahanayn cid kale inaan su'aalo oo bimacnaa waxa weeye faa'iidadiisu dhammaystirantoo igu fillaada ijmaalan islaamnimada iga sheeg wuxuu uga sheegay hadalkan kooban macnihiisuna ballaadhan yahay diinkoo dhanna soo wada gelaayo aamantu billaah diinkao dhan baa soo gelay allah in loo rumeeyo waxalle wuxuu la gaar yahay asmaadiisii iyo sifaadkiisii waa in loo rumeeya jiritaankiisa waa in la rumeeyaa magacyadiisa waa in loo rumeeyaa yacnii eh, sifaadkiisa waa in loo rumeeyaa tashbiih inuu ka maran yahay oo khalqi aanu shabbihin waa in loo rumeeyaa inuu afcaashiisa la gaar yahay waa in loo rumeeyaa oo aan cidila wadaagin abuuristii arsaaqidii iyo maamulka midnaba ayna lala wadaagin iyo mulkiga waa in loo rumeeyaa cibaadada keligii inuu xaqu leeyahay in la caabudo ay tahay oo cibaadada loo gaar yeelo waa in loo rumeeyaa intaa waxay kugu tusinaysaa calaa sabiili mutaabaqa qaybaha kale iimaankaoo dhanna waxay kugu tusinaysaa calaa sabiili iltizaam si ay laasimsanayso anwacda dalaalaadka kala duwan anwaacda dalaalaadku waxay noqotaa dalaalatu mutaabaqa dalaalatu tadamun iyo dalaalatu iltizaam waxaan lafdigu ku tusinayn laakiin shaygaa marka la sheego waxaa kalena ka dhalanayaan waxaa la yidhaahdaa dalaalatu iltizaam baa la yidhahdaa waa laasimsanaysaa rumaynta allah la rumeeya waxay laasimsanaysaa cid kastoo allah kugu waajibiye inaad rumaysana inaad rumayso dee haddii cid kastoo allah kugu waajibiye inaad rumayso aanad rumayn macnaheedu waxay tahay allah maad rumayn way laasimsanaysaa lafdigu ku tusin maayo laakiin dalaalatu iltisaam bay noqonaysa marka anwaacdii kale arkaantii kale iimaankaoo dhanna yaa waa soo gelayaan waxay u soo gelaysaa iltizaam ay laasimsanayso waa inaad rumayso nebiyada ilaahay kutubta ilaahay yani waxa weye malaa'igta ilaahay yacni yowmul aakhirka yacni qadarka yacni waxa weeye dhammaan waa inaad rumayso an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharri yowmu alqiyaama waa inaad rumayso kullu dalika arkaantaasoo dhan waa soo gelaysa nebiyada ilaahay oo dhanna waa inaad rumaysaa nebiyadii waxaa ka mida ah nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam rumayntaad nebi maxamed rumaynaysaana waxay keensanaysaa wax allo wuxuu la yimi nebi maxamed inaad rumayso ya xadiisku muxuu sheegay umirtu an uqaatila naas xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu allah riwaayaadka qaarkood oo muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa wayu'minuu bii wa bima ji'tu bihi iyo ilaa anigana ayga rumaynayaan waxaan la imi oo dhanna ay wada rumaynayaan shay ka mida ah waxaa nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku markaa beeniyo ya wuxuu noqonayaa midaan rumayn buu ka dhiganyay marka aamantu billaah way laasimsanaysa aamantu bilah marka waxaynu garannay in laga tilmaamaayo yacni ictiqaadkii oo dhan in looga jeedo suma istaqim intaa dabee toosnow rasuulta la yidhahdo iimaanku waxa weeye waa qowl iyo camal cinda ahli sunna waljamaca waxaa la odhanayaa tani waa cinda alikhhtiraanoo ahlu sunnaha qaarkood waxayaa yahaan markaa iimaan iyo camal laysku lammaaneeyo xaaladda iimaankii iyo camalkii laysku lammaaneeyey waxaa lagu kala xambaarayaa laba nooc ida ijtamaca iftaraqaa ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa markay kulmaan way kala tegayaanoo kala laba macnay noqonayaan waa sida miskiin iyo faqiir innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin laakiin haddii midkood la sheego ka kale aan la sheegin kii kalena waa soo gudagelayaa yaa faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim masaakiintana waa iskaga jiraan ama waxaa la yihi war masaakiinta waxa la siiyo fuqaradiina waa iskaga jiraan laakiin haddii la yahay masaakiinta iyo fuqarad midna waxuu ku dhacayaa ciddii aan waxbaba isla hayn shaynaba hayn midna wuxuu ku dhacayaa kii wax haystay laakiin wuxuu haysta ku fillayn marka xaaladda caynkaasa waxay ku kala dhacaysaa laba macne culamada qaar dariiqadaasay ka mareen ya waa sababta nebigu ugu fasiray akhbirnii can iliimaan qaala an tu'mina biallaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih o aanu camal u sheegin waa cinda alikhtiraam bay ahayd muxuu camalka u sheegi waayey wuxuu u sheegi waayey xaalka caynkani waa xaal gaaroo dee islaamkiibaa camalkii lagu fasirayaa acmaashii daahirada ahayd lagu fasirayaa maadaamay sidaas tahay ayaa marka cinda aliqtiraan markay isku lamaaneedeen islaam iyo iimaan laba macne ay kala noqdeen oo iimaankii arkaanta lagu fasira bacdu ahlicilmina dariiqo labaad bay maraan oo waxay yidhaahdaan maye markaa iimaankii camalka saalixa la ysku cadfay iimaankiiyo istiqaamaduna waa la mide oo istiqaamadu camalkii saalixay ka dhigan tahaye waxay noqonaysaa istiqaamada ama camalka saalixi iimaankan waa soo gudagashay gaarna waa loo sheegay waxay ka dhigantahay laba goor in la sheegay oo marna iimaanka ay ku jirto marna ka baxsantahay ah. waa ragow kaca oo hebelow sii kac hebel ragga miyaa laga saara maya ragga la sheegayna waa ku jiraa gaarna waa loo sii xusa ya mudnaanshaha uu mudan yahay daraaddeed baa gaarna loo sii xusa labada dariiqo labadaba waxa weeye macna ahaan waa isu tegaysaa oo waxa weeye ahlu sunnaha qaarba mid bay maraan yani walkhatbu sahlun marka waxaad tidhahdaa aamantu billah uma astaqim yacni ku toosnow qofkii marka kollayba dee macsuum ma aho afraad ulumma ama aaxaad ulumma waa dembaabayaan waa qaldamayaan nebiyada qura ayaa macsuumiin oo ilaahay uu dhowro ilaaliyey marka waxa weeye istiqaamadii say u dhacaysa hadday dembaabayaan waxaa la odhanayaa markay dembaabaan waa inay ka toobad keenaan oo ka soo noqdaan hadday ka toobad keenaanna waxay ka dhigan tahay inaynay dembigaasi ka dhicin oo kale toobad saxiixa ay la yimaadaan ataa'ibu min addenbi kaman laa demba lah xadiiska koob iyo sagaashanaad sheikhu waxau uhi raximah allah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal imaam muslim waxa uu ka soo wariyey abu hurayra inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi qaaribuu dhadhoweeya ama weji labaad qaaribuu dhexdhexaysta ama weji saddexaad qaaribuu xagga ilaahay u dhowaada wasaddiduu sida saxda ah la kaalaya sadaadku waa sida sawaabkiiyo saxda ah yacni sida saxane wanaagsan la kaalaya ma sameeya waaclamuu waxaa ogaataan annahu lan yanjuwa axadun minkum bicamalih annahu shaaniya lan yanjuwa inaan u badbaadayn axadun qof inaan u badbaadayn qofkaasoo minkum idinka idinka midii bicamalihi camalkiisa inaanu ku badbaadaynin ogaada camalkiisa keliya inaanu ku badbaadayn ogaada qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii walaa anta adiguna ku badbaadi maysid camalkaaga keliya miyaa rasuulka ilaahayow adiguna ku badbaadi maysid camalkaaga keliya miyaa rasuulka ilaahayow qaala wuxu uhi walaa ana anna ku badbaadi maayo camalkayga keliya ilaa an yataqammadanii allahu biraxmatin minhu wa fadl istisnaahu waa munqatic ay laakiin an yataqamadaniy allaahu inuu ilaahay igu daboolo biraxmatin minhu naxariis xaggiisa ka ahaatay uu igu daboolo wa fadlin iyo galladu igu daboolo ay adkhulu ljannata jannada ayaan gelayaa ama anjuu waa badbaadayaa wa adkhulu ljannata jannadana waa gelayaa culamada badankoodu waxay tilmaameen istisnaahu in munqatic yahay sababtuna waxay tahay in ilaahay raxmaddiisa ku daboolo iyo fadli xaggiisa ah kama mid ahaa camalkiisii kama mid ahaa marka shayga la soo reebaya laga soo reebaha kama mid ahaa oo ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa inuu ku daboolaa way ka baxsan tahay camalka uu ruuxu la imanayo ama nebigu la imanayo calayhi salaatu wasalaam fadlullahi waraxmatuhu waa khayru camali wa khayru camali rasuul sala allahu alay wasalam sidaas aawadeed la soo reebuhu laga soo reebaha kama mid ahaa mar haddaanu ka mid ahayn istisnaaga waxa la munqatic macnuhuna wuxuu dhacaya bimacna laakiin ha yeeshee daboolista allah igu daboolo naxariistiisa igu daboolo iyo fadligiisa ayaan anjuu ku badbaadayaa wa adkhulu jannata jannadana ku gelaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo awili karaa macno uu u dhaco istisnaagu muttasil oo mulla cali alqaari waxauu yidhi waxaa lagu xambaari karaa macno muttasil looga dhigaayo oo in la yidhaahdo eh, ay la camalan maqruunan biraxmat illahi wa fadli minhum yacni aniga laftaydu markaysa markaa ma badbaadaayo camalkayga ku badbaadi maayo camal ku dheehan fadliga ilaah iyo naxariistiisa ku dheehan mooyaane camal kalean ku badbaadaya ma jiro sidaa in la yidhahdana waa nooc dee ta'wiila oo taqdiir iyo wax la mida u baahan marka hadalka aan taqdiirka u baahnayn wax in la yidhaahdo istisnaagu waa munqatic la yidhahdo rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey waalmuqaarabatu muqaarabadu alqasdu aladii laa ghuluwa fiihi walaa taqsiir alqasdu waa dhexdhexaysiga alladii kaasoo laa ghuluwa fiihi ku wax ku talaxtagi aanu ku sugnayn walaa taqsiir wax ka gaabin la yidhahda aanu ku jirin culamada qaar waxay u fasireen qaaribu in laga tilmaamaayo sida dhexdhexaadkaa la kaalaya oo eh, ku talaxtagiyo tagiyo ha la imaninoo ha ka dheeraynina sharciga hana ka gaabinnina ee sida dhexdhexaadkaa la kaalaya oo sidii laydinka rabay ah waxaa kaloo loo fasiray qaaribu weji labaad in la yidhaahdo yacni la kaalaya qurbo rabbi aa ugu dhowaanaysaanoo xagga rabbi u dhowaada oo cibaadada ugu dhowaanaysaan la kaalaya wejiga saddexaad waxay tahay sidii laydin amray haddaan la wada iman kari weydeen haatan dhodhoweeya oo si ku dhow la kaalaya ya sidii laydin faraya laydinka doonaayey markaa haddii ayba dhacdo inaad la iman kari weydaan oo sidii wada furin kari weydaan war haatan dhodhoweeyo bal sida ugu dhow la kaalaya waa salaasta sadaadku wasadaadu alistiqaamatu waalisaaba sadaadkana waxaa la yidhahdaa waa toosnaanta iyo asiibitaanka sida saxdaa la asiibo ee lana toosnaado weeyi wayataqammadanii yulbisunii wayasturunii ihuwiyo wayasturunii igu asturo waxaa laga soo qaatay min alghimdi khimdiga waxaa la yidhahdaa seefta galkeeda seeftu marka galka la geliyo himdi galkaa la yidhahda galka seefta eh seeftii waxay ku asturan tahay galkii marka waxa weeye yacnii sida markaa galku seefta u asturayo oo kale in naxariistiisa ilaahay igu daboolo igu asturo mooye yacni markaa si kale yacni markaa kuma badbaadayo ama sidaan ku badbaadaya waa inuu ilaahay igu asturo raxmaddiisa iyo fadligiisa qaala culamaau culammadu waxay yidhahen macna listiqaama istiqaamada macnaheedu luzuumu taacati illaahi tacaala daacada allah in la laazimo lala yimaadaa la yidhaahdaa istiqaamo toosnaantu waa in daacada ilaahay la laazimo mar walba ateecitaanka rabbi oo ateecayo addoonku la yimaado oo wixii waajibaada ee laga rabay uu fuliyo la yimaado aanu ka kala tegin wixii muxaramaad oo dhanna uu ka dheeraado hadday dhacdo marmar inuu dee dembaabana waa inuu ka toobad keeno istiqaamadii waxaway saasay noqonaysa qaaluu waxay yidhahdeen wa hiya min jawaamici alkelim waxay ka mid tahay hadallada marka waxa weeye kooban ee macnayaal badan kulminaysa ayay ka mid tahi jawaamiclkelimka ka mid tahi wa hiya nidaamu lumuur waa umuuraha markaa nidaamkooda iyo habkooda wanaagsan in lala yimaado weeye lagu qumanaado wabillaahi tawfiiq allah oo keliya ayuu ku sugnaaday waafajintu oo ilaahay baa wax waafajiya allahuma wafiqnii lama tuxibu wa xadiiska nebigu wuxuu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiisku bukhaari iyo muslim buu ku soo arooray laakiin lafdigu maadaama uu lafdu muslim yahay buu sheikhu ku kaaftoomay inuu muslim keliya u tiiriyo ha yeeshee bukhaarina waa ku sugan yahay xadiiska saxaabo kala duwan baa laga soo warinayaa abu hurayre iyo jaabir iyo caaisha marka kollay matniga bukhaari laftiisa uu ku yimi xadiisku wuxuu sheegayaa in acmaasha wanaagsan lala yimaado oo lagu toosnaado in waxa weeye la dhexdhexaysto oo sida dhexdhexaadka lala yimaado bayna ifraad wa tafriid aan hulwi lala iman oo lagu talax tegin lagana gaabin ama la dhadhoweeyo sida saxan ayuu xadiisku sheegaya waxaa markaa xadiiska ku sugan in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ogaataan ruux idinka midii inaanu ku badbaadayn camalkiisa keliya lan yanjuwa axadun minkum bicamalihi iyo adilada ku soo aroortay udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun iyo nusuusaha la midkaa awjuh badan bay culammadu ku kulmiyeen awjuhda laakiin waxaa ugu fiican wejiga odhanaaya in la yidhaahdo labada bo-ood baa macnuu kala duwan yahay oo midna waa baabu sababiya oo waa ta la sugaayo midna waa baau lmuqaabalati waalciwad oo almuhbatu ghayru lmanfiyi ka la sugayaa waa ka duwan yahay ka la nafyinaayo oo lan yanjuwa axadun minkum bicamalihi waxaa loo jeedaa baa ulmuqaabalati waalciwadoo camalkiinna keli idiin goyn maayo jannadoo jannada iyo camalku isma dhigmaan jannada iyo camalkiinnu isma dhigmaan fadliga allaah ayaa ku badbaadaysaan jannaadkana ku gelaysaan oo camalka laftiisa wuxuu ku dhacay fadli ilaahay iyo tawfiiq ilaahay buu ku dhacay aqbalaadda camalka la aqbalaya lafteeduna fadli ilaahay weeye allahna fadligiisuu idinku xisaabiyey markaad jannada gelaysaane hadduu cadligiisa idinku xisaabin lahaa maydaan badbaadin cadaaladdiisa hadduu idinkula dhaqmi lahaayoo cadligiisa idinku xisaabin lahaa maydaan badbaadin si kale oo iskaga dhow baa jirta oo waa in la yidhaahdo camalka keliya kuma gelaysaan markaa jannada oo jannadu sababta camalka waa tahay laakiin camalkana waxaa u sababa fadliga ilaahay markaa sababu sababkiibaa fadliga ilaahay ah kaannahu arrinkuba u noqonaayo sababtan waxa sababay haddii la yidhaha shaygani wuxuu ku dhacay sababtan buu ku dhacay sababtanna sabab bay sii leedahay haddaan sababtaa kale jiri lahayn may dhacdeen macaalku waxay u noqonaysaa sababtaa hore inay markaa tahay ta keensatayba jannada inaad gasho way ku dhowdahay laakiin macno ahaan way la imanaysa calaa kulli xaal waxaa ka imanayo fawaa'idda lagala baxaayo ka mida inaan qofku iscajabin oo hadduu taaca iyo wanaag iyo khayraad la yimaado allah waafajiyo waa ynaanu ku kedsoominoo is odhan wax weyn baad qabatay wax weyn baad samaysay yacni markaa waa inuu cadaabka ilaahay ka baqaa waana inuu ogaadaa camalkiisu inuu iska yar yahay inuu iska kooban yahay marka jannada loo eego oo qofkii markaa wakhtigu soo camal falay waa wakhti yar oo kooban waa intii cimrigiisa ahaa wakhti kooban weeye jannada markaa la iyo badbaadaduna waa mid abadi ah markaa shay wakhti yar oo kooban lagu sameeyey in abaalmarintiisii laga dhigo abadal aabaad laga dhigaa iyada lafteedu waa fadli ilaahay iyada lafteedu fadli ilaahay weeye markaa sidaas aawadeed inaan la iscajabin baa laga qaadanayaa baabka sagaalaad baabun fi tafakuri fi cadiimi makhluuqaati illahi tacaala wa fanaa'i addunya wa ahwaali alaakhirati wa saa'iri umuuriha wa taqsiiri nafsi wa taadiibiha wa xamliha cala alistiqaama baabun ay haada kani baabun waa baab fi tafakuri ku saabsan baabkaasoo ku saabsan fakaraadda laga fakerayo fii cadiimi khalqi illaahi tacaala makhluuqaadka ilaahaye waaweyn fakaraadda laga fakerayo ku saabsan tacaala allah isagaa korreeye wa fanaa'i dunyaa iyo baabba adduunyadu ay soo dhammaanayso iyadana fakaraadda laga fakerayo ayuu u baab yahay fanaa waa baaba' weeye waxaa kale jira finaa iyo fanaa fa'du markay kordhigan tahay waxay noqonaysaa waxa weeye baabbi'i weeye finaa'na waa carsatu daar bannaanka guriga ka horreeyana fa'du waa hoos dhiganta hadday labadu iskaga kaa qaldanto waxaad ku xasuusataa yacni diddulbaqaa'i calaa wasni albaqaa' ta baqaaga kullidiga ahi ee ka soo horjeedda baqaaga waa fanaaga baabba'a ahaye calaa wasni albaqaa' baqaa' wasnigeeday la wasni tahay oo waa in markaa xarafka hore kordhigan yahi sidaa baqaa' xarafka markaa faa'ulkelima uu u kordhigan yahi wa fanaa'i dunyaa iyo baabba'a dunyadu baabba'ayso in laga fekero wa ahwaali alaakhira iyo dhibaatooyinka aakhira leedahay iyo shidooyinka waaweyn ee aakhira leedahay in laga fekero wa saa'iri umuuriha iyo umuuraha kale aakhira ay leedahay in laga fekero hadday xisaab tahay hadday marka waxa weeye markaa tahay jidkii siraad tahay bannaankii qiyaamadee la tuban yahay hadday tahay janno iyo naar hadday tahay yacni marka kullu daalika in laga fekero aakhiro marka la sheegaayo waxaa soo gelaya wax kastoo yacni dhacaya bacda almowt kullu maa yakuunu bacda almowt wuxuu ku xisaabsan yahay aakhiru ku xisaabsan yahay iyo rumaynta aakhira la rumaynayo wa taqsiiri nafsi wa tahdiibiha iyo nafta gaabinteeda in laga fekero ay khayraadkiiyo wanaagga ka gaabinayso ataqsiir oo sidii la rabay aynay ula imanayn wa tahdiibiha iyo nafta la hufaayo la nadiifinayo xumaantii laga saafi yeelayo naftii xumaan baa ku sugan xumaantaa in laga nadiifiyaa la rabaa oo dabeecadaha xunxun iyo dhaqamada xunxun laga saaro oo looga waxaweeye dhaqan dhigo sida wanaagsan looga dhaqan dhigo yacnii dabeecadaha xunxun ay leedahayna yacni laga saafi yeelo wa xamliha cala alistiqaama yacni in lagu xambaaro istiqaamo iyo toosnaan lagu xambaaro calal istiqaama odhan maysidoo hamsadu qatci maahee wasli weeye hamsadu mar hadday hamsatulwasli wasli tahayna haddaan yada laga in lama akhriyo marka calal istiqaama inaad tidhahdaa waa khalad sax maaha bi'sa lismu alfusuuqu bacda aliimaan bi'sal ismu lama odhan karo waayo hamsadii baa markaa qatci loo rogayaa yaa waa in markaa lahaa bisa lismu lismu waa insaa la yidhahda marka hamsada masaadirta ku jirta haddaad aragto kulligeed wasli weeye marka laga reebo laba labadaasi waa maxay afcala masdarkeeda ifcaal weeye aqdama iqdaaman haddama marka la yidhaahdo iqdaam hamsadaasi qaci weeye oo ficilka laftiisay dee qaci ku ahayd aqdama aclama iclaaman iyo iqdaaman waa in la yidhaahdaa hamsadaasi qaci weeyaan hamsada labaad waxay tahay ficil sulaasi oo marka horeba saddex xaraf ka kooban oo hamse ka bilaabma sida amara iyo akhada iyo ficilada la midka ah waxay noqonaysaa waxa weeye amran iyo akhdan bay noqonaysa labadaa nooc wixii ka soo hadhay masderba haddaad aragto in hamza ka bilaabmo yaa hamzadaasi waxay noqonaysaa wasli bay noqonaysaa wasligu waa maxay waa maa yutawasalu bihi ila nutqi bilxarfi saakin waa ka lagu gaadhaayo dhawaaqa lagu dhawaaqayo xarafka reebban yacnii shaygaa wuxuu ka bilaabmayaa kelmadda xaraf reebban marka yacni ujtulibat hamsatu lwasli hamsatulwasli baa la soo jiitay si loogu gaadho xarafka reeban dhawaaqa lagu dhawaaqayo ilaa xaraf reebban lama kicin karo oo kelmadi ka bilaabantee yacni saas haddaba al markay leedahay laba hamsatulwasli baa meesha ku jira midna waxa weeye waa ta ka horraysa laamka midna waa ta ka dambaysa marka laamkiibaa xarakoobayo hoos dhigmaya lismu waxay noqonaysaa lismu alismu ismu odhan mayse ya alistiqaamatu baa la odhanaya alisticaanatu baa la odhanaya waa sidaas weeye haddii laga bilaabayo ka warran haddii lagugu imtixaano la yidhaahdo marka laga bilaabayo see loo gelayaa waxaa la odhanayaa laba wejaa iskaga bannaan carabi ahaan labada wejee ku bannaani waxay tahay laamka inaad ka bilowdo waayo xaajadii hamsatulwasliga loo qabay meesha waa ka baxdo laamkii wuu xarakaysmay oo listiqaamatu aad tidhaahdo iyo wejiga labaadoo ah hamsadii maadaama laga bilaabaayo inaad markaa iyada hadda akhrido alistiqaamatu aad tidhaahdo imka halkanoo kale haddii imtixaan ahaan lagu yidhaahdo maxaad u akhrin lahayd calaada dabadeed haddaad ka bilaabayso listiqaamati iyo alistiqaamati waa labadu jaaza wajaazawi waxay ku dhisan tahay un qaacido ku saabsan ictidaad bilcaarid iyo cadam lictidaad bilcaarid xarakadan caaridada ah ee laamka ku soo darriday wuu reebanayd asaalatan laamkuye xarakadan soo darriday hadda uu xarakaysan yahay miyaa la xisaabsanaya la tirsanayaa oo xaraka laga soo qaadayaa mise asalkii baa la eegayaayo waxba marka caarid weeyaane waxba laga soo qaadi maayo lama tirsanayo haddii ictidaad bilcaarid la sameeyo waa in marka waxa weeye marka hamsada laga tagaayoo listiqaamati la yidhaahdaa haddii caaridka xarakadan caaridkee soo dariday haddii la tirsado listiqaamati baa la odhanaya hamsada hore lama akhrinayo ya waalaslu an laa yuctada bilcaarid qaacidadu waa saas haddii markaa xarakada caaridkaa eh, eh, aan la tirsano waxba laga soo qaadina asalkii uun la milicsadana alistiqaamati baad odhanaysa waa saas weye marka baabku wuxuu ku saabsan yahay in laga fekero makhluuqaadka ilaahaye waaweyn iyo adduunyadu inay baaba'ayso iyo shadaa'id iyo dhibaatooyinka aakhira leedahay iyo umuuraha kale aakhiro janno iyo naar iyo xisaab iyo miisaan iyo jidka siraad iyo bannaanka qiyaamada iyo umuuraha la midkaa kullu daalika in laga fekero iyo nafta gaabinteeda ay taqsiirka la imanayso yacni markaa taacaadkii ay ka gaabinayso waajibaadkii ya sunnayaashii lafteedii yaryihiin macaasida wakhtiyada qaar u baxsanayso iyo in naftii markaa waxa weeye la saafi yeelo in laga fekero oo qurunka laga saafi yeelo dasaa'ista yaa qad aflaxa man zakaaha iyo nafta in lagu xambaaro toosnaanta lagu xambaaro waxaa lagu badbaadayaa waa ictiqaadka saxda ah iyo istiqaamada awaamirta lagu toosnaadaa lagu badbaadayaa yacni bitawfiiqi illaahi lagu badbaadaya qaala allahu tacaala allah waxau idhi qul waxaa tihaa acidukum anigu waa idin waaninayaa waxaan idinku waaninayaayo qura biwaaxidatin ay bikhaslatin waaxidatin sifa keliya an taquumu ay hiya sifadaasi an taquumuu waa inaa kacdaan lilaahi ilaahay dartii isu taagtaan ama waaxidada ka beddelo ay bian taquumuu waxaan idinku waaninayaa inaa kacdaan lilaahi ilaahay dartii isu taagtaan mafnaa labalaba xaalaad tihiin wa furaada iyo midhmidh xaalaad tihiin midmid xaalaad tihiin kelikeli umma tatafakkaruu intaa dabeedna aa fakertaan marka waxaa laga qaadanayaa tafakurka la fakerayo inay tahay shay wanaagsan oo laga rabo inay tahay ayaa laga qaadanaya makhluuqaadka ilahay inaan ka fakertaan waa loo fasiray maa bisaaxibikum min jinna inaan saaxiibkii wax waaliya ku sugnayn aa ka fakertaan arrinka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aa ka fakartaan shanigiisa ama aa ka fakertaan makhluuqaadka ilaahay makhluuqaadka ilahay in laga fakerna waa la ys amray tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illaah xadiis nebiga waxaa lagaga soo wariyey yacni culamada qaarkood ay taxsiininayaan oo culamada taxsiinisay uu ka mid yahay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illaah fii daat illahna waa loo soo wariyaay ka fakara makhluuqaadka ilaahay allah ha ka fakerina daatadiisa iyo markaa kayfkeeda ha ka fakerina sidee daatada ilaahay tahay sidee sifaadkiisu yihiin taa ha ka fakerina waa arrin qayb ah ma gaadhi kartaan caqligeennu ma haleelaayo waa waxaydaan garanayninoo qayb idinka oo idinka qarsoon caqliguna waa maxduud yaa si kastoo qalbigaaga ku soo dhacana allah waa ka duwan yahay kullu maa khatara fii baalika fallaahu bikhilaafih ya allah waa ka duwan yahay wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaco kayfiyad ah rabbi waa ka duwan yahay oo kayfka allah yahay qalbigaaga kuma soo dhici karo marka makhluuqaadka ilaahay ka fikra wa qaala tacaala wuxuu kaloo allah yidhi ina fii khalqi alsamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli walnahaari laaayaati liuli lalbaab ina fii khalqi alsamaawaati waalardi abuurka cirarka uu abuuray waxaa ku sugan walardi iyo dhulka uu abuuray abuurka cirarka uu abuuray allah abuuray iyo waalardi dhulka inuu abuuray abuurkaa waxaa ku sugan waikhtilaafi alleyli waannahaari iyo kala duwanaanshaha habeenka iyo maalintu ay isweydaaranayaan ama ay kala duwan yihiin oo midna uu iftiin iyo nuur iyo caddaan uu yahay midna uu yahay madow uu yahay ama ay isweydaaranayaan oo iskhilaafayaan marka mid tago ka kala imanayo xagga dherarkiiyo gaabnidana ay isku khilaafayaan oo marna habeenkii dheeraanayo oo maalintii yaraanayso marna muxuu maalintii dheeraanayso oo habeenkii yaraanayo yuuliju alleyla fi nnahaari wa yuuliju annahaara fi lleyl marba yacni qayb ka mida habeenkii baa la gelinayaa maalintii la dhex gelinayaa markaasay maalintii ka mid noqonaysaa maalintii dheeraanaysa ama qayb maalintii ka mida habeenkii la dhex gelinayaa markaasay habeenkii dheeraanaya yaa waddannada qaarkood dee waxaa yaraanaysa inta marka waxaweeye marba ka kale lagu darayo way yar tahay waddannadan marka waxa baraha markaa dhulka yidhaahdaan yacni khatul istiwaaga ku dhow yacni marka laakiin marka waddannada aadka uga fog yacni waa fara badanaya inta marka waxaweeye lagu darayo ayaa badanaysa saas aawadeed ba waddannada qaarkood dee ay aad ba u yartahay habeenkiiyo maalintuba wakhtiyada qaar aad u yaraanayaan waay noqonayaan marka waxa laba saac ama saddex saac da kalena inta kale noqonaya ama noqonaya markaysa marka yani markaa saacad noqonaya ama meelaha qaarkood uu ka yaryahay markiisa markaa saacadba ka yaryahay ka kalena intii kaleba noqonaya ya iskandaneefyanka meelo ka mid oo kale saas yada ah ayay tahay meelaha cirifyada ku dhow swiden iyo meelahaas yani meelaha cirifyada ku dhow waa yahay liuli lalbaab waxaa ku sugan abuurka cirarka iyo dhulka iyo habeenka iyo maalinta iskhilaafkooda iyo isweydaaradkooda waxa ku sugan la'aayaatin calaamado ayaa ku sugan lagu cibro qaato wax lagu aqoonsado liuli lalbaab waxay ugu sugan tahay kuwa markaa caqliyada wanaagsan u saaxiibkae saafiga u saaxiibka liulil albaab waxaa kuu bannaan inaad aayaadka ka sifayso aayaadkaasoo kaa'inatin liulil albaab waxaa kaloo ku bannaan istiqraarka inaad ku wada tacalluq siiso inna fii khalqi iyo liuli lalbaab labadaba inaad ku wada tacalluq siiso aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ulil albaabkaasoo aladiina kuwii ahaaday yadkuruuna allaha ama waxa weeye aad eh, tidhaahdo ulil albaab kuwa ayo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye ama acnii waxaan u jeedaa alladiina kuwii baan u qastayaa u jeedaa yadkuruuna allaha allah xusayey qiyaaman xaalay taagan yihiin xusayey allah wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan allah xusayey wa calaa junuubihim iyo dhinacyadooda xaalay ku sugan yihiin allah xusayey yacnii xaal walba allah xusayey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanih allah wuxuu xusi jiray awqaaddiisoo dhan ayuu allah xusi jiray mar walba wa yatafakkaruuna fakaraayey silatulmawsuulkay ku cadfantay yadkuruuna ah wayatafakaruuna ka fakarayey fii khalqi samaawaati cirarka abuurkooda iyo waalardi dhulka abuurkiisana ka fakarayey rabbana ay qaa'iliina xaalay odhanayaan bay ka fakerayeen qowl baa la qadarayaa qowlkaasaa wuxuu noqonayaa in xaal laga dhigo yaquuluuna inta la qadaro ayuu xaal noqonaya waxay ka fakerayeen yaquuluuna ay qaa'iliina xaalay odhanayaan rabbanaa rabbigayow maa khalaqta haada baatila maa khalaqta maad abuurin haadaa kan oo khalqiga ah baatilan eh, ay libaatilin baatil daraaddii umaad abuurin ama baatilan ay khalqan baatilan abuur baatila maad abuurin ama baatilan xaala aad baatil u saaxiib tahay maad abuurine eh, xikmadiyo ujeedda xaqa xaalaad ka leedahaad abuurta baatil daraaddii umaad abuurin iyo iska ciyaar subxaanak adaa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer alaayaat yacni ay akmil ilaayaat aayadaha dhammaystir ama iqra' ilaayaat aayadaha akhri marka duca ay sii ducaysanayaan baa ku sugan faqinaa cadaaba annaar wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi afalaa yanduruuna miyaynay eegaynin ila libili geela miyaynay eegayn kayfa khuliqat xaal sidee yahay geelu ayaa khuliqat la abuuray geela wa ila asamaa'i samada miyaynay eegayn kayfa ruficat xaalay sidee tahay baa la kor yeela aljibaali buuraha miyaynay eegayn kayfa nusibat xaal ay sidee tahay buuruhu ayaa la dhidboo la taagay waylal alardi dhulka miyaynay eegayn kayfa sutixat xaalay sidee tahay baa la kala bixiyey fadakir waani waxaa kaloo bannaan kayfa khuliqat hadda macnihii markaa su'aalnimada inaan la eegine la yidhaahdo qaabka uu abuuran yahay iyo qaabka loo kor yeelay iyo qaabka loo dhidbay iyo qaabka markaa loo kala bixiyey taa miyaynay eegaynoo ka fakerayn nadarkana waxaa loo jeedaa nadaru tafakurin waictibaar aragti laga fakeraayo iyo eegis laga fakaraayo lagu cibro qaadanayo ayaa muraadku u dhacaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi afalam yasiiruu miyaynay soconnin fil ardi arlada korkeeda miyaynay socon fiidu bimacnaa calaa oo fa ayna eegin yacni sida marka waxa weeye ummadihii hore iyo sida marka ay markaa noqdeen iyo siday ku dambeeyeen alaaya walaayaatu fi lbaabi kasiira aayaduhu aayadahaasoo filbaabi baabka ku sugani alkaa'inatu filbaabi kasiiratun waa fara badan tahay aayadaha uu sheikhu soo qaatay waxay tilmaamayaan in makhluuqaadka ilaahay laga fekero oo lagu cibro qaato ayay tilmaamayaan makhluuqaadka ilaahay fakeraadda laga fakerayana waa laga rabaa qof kastoo gaal iyo qof kastoo muumina inay ka fekeraan waxaana laga kordhsanayaa iimaan baa laga kordhsanaya waa nooc cibaada ah tafakurka ilaahay makhluuqaadkiisa laga fakeraya iimaanna waa ku kordhaya waa ku ziyaadaya waa ku ziyaadaya aayadahan suuratu suuratu aali cimraan ugu dambeeya aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqacuudan wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard alaayaat xadiis waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi tobanka aayadood ee suuratu aali cimraan ugu dambeeyey inuu ka yidhi weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar yaa yacnii halaag wuxuu u sugnaaday ciddii aayaadkaa akhrida oo aan ka fakerin ayuu halaag u sugnaaday xadiiskaana sheekh albaani waa quweynayaa sanadkiisa inuu jayid yahay ayuu tilmaamaya saas aawadeed waa in marka laga fekeraa oo markaa aayaadku tafakurka ay sheegayaan lagu camal fala waxaa kaloo laga qaadanayaa in allah mar walba la xuso alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim qofkuna xaaladihiisa mar waa taagan yahay marna waa fadhiyaa marna waa jiifaa axwaashiisa badankoodu waa intaas waa naadir waxa soo raaca maruu fooraro iyo dee wax iska yar yaa taasina qaliil bay dee iska noqonaysa marka kaannahu in la yidhi mar walba allah waa xusayaan marka xuska ilaa allah la xusaayo xad looma yeelin ya xuska allah la xusayo xad looma yeelin waatuu markaa odhanaayo cabdullaahi ibnu cabbaas acmaasha kale oo dhan waxaa loo yeelay xad macluuma loo yeela dikriga mooyaane dikriga waxaa la yidhi farabadiya ya mar walbana in la xuso ayaa la sharciyeeye allah la xuso allah la xuso qalbiga iyo afka iyo jawaarixda mid walba in allah laga xuso ayaa xuska markaa kaamilkii uu noqonayaa dhammayska tirani oo waxaad afka ka daldalayse ka leedahay qalbiga ay ka soo baxayso waad ku tadabburayso u fiirsanayso waad ka fakerayso yacni waxa weeye macaanidoodana ka fekerayso haddaad garanayso yacni haddii kale waxa weeye aad u fiirsanayso marka qadarka wixii kuu suuragala aayaadka nadarka ku saabsanna tafakurkii weeye yaa marka dhulka in la maro oo laga fekero oo lagu cibro qaatana waa laga qaadanayaa oo ummadii hore iyo xaggay ku dambeeyeen dadkii xoogga badnaa dadkii arladan ka calanwallaynayay xaggay ku dambeeyeen adna halkaasaa kuu dambaysaa yacni sidaa loo fekero wa min alaxaadiisi alxadiisu asaabiq axaadiista baabkan huseeye waxaa ka mid a ah xadiiskii soo hormaray ayaa ka mid a ah. xadiiskii soo hormaray ayaa ka mid a ah alkayisu man daana nafsahu wa camila lima bacda almowt xadiiskaasu kuu tilmaamay alkayisu ka caqliga badani ee fariidka ahi man daana nafsahu waa ka naftiisa xisaabiya yaa ka naftiisa xisaabiya weeye wa camila u camalfala lima bacda almowti waxa geerida ka dambaysana u camalfala xadiiska culamada qaarkood sanadkiisa waxbay ka yaro sheegeen abubakar ibnu abimaryam abubakar ibnu abi maryam baa sanadkiisa ku jira ikhtilaad baana markii dambe ku dhacay saas aawoodee bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen dacfi yar baa ku jira marka waxaa laga qaadanayaa in la xisaabo nafta oo la yidhaahdo maxaa kuu kordhay maxaa kaa dhacay maxaad khayr samaysay maxaad shar samaysay yacni waa inuu qofku is isxisaaba xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu yacni xisaaba nafiina intaan laydin xisaabin marka kaanahu qofku dee isla sii garnaqsanayo nin baa yidhi weligee laygama garhelin oo ninoo lagaaga garhelin dee marka horeaan gartayda sii akhristaa buuli waxa laygaga garhelayo marka horeba marka waxa golaha lama taga buuli yacni waan issii xisaabiyaa buu leeyey isagu wuxuu ka hadlayay arrin adduunyuu ka hadlayay laakiin aakhire marka laga hadlayo in laysa sii xisaabo maxaaad marka aakhire la tegi geeridu kadisay ku imanaysaa cidi kuma sii sheegin ya goortaasaad dhimanaysaa cidi kuma odhan markay kedise ku timaado bal haddayba taadii noqoto oo saacaddan markaa lagu qabto oo nafta lagaa qabto maxaad ilaahay la hortegaysa maxaa kaa horreeya khayr iyo shar maxaa kaa horreeya ma taaca iyo khayr baad ku jirtaa mise fisqi iyo macaasi iyo xumaan baad ku jirtaa ma toobadkeen baad ku sugan tahay mise waxaad ku sugan tahay towbad la'aan baad ku sugan tahay towbaddii waad ka madhan tahay ma waajibaadkii adoo ka soo baxaad tegaysaa mise iyadoo waajibaadkii laguu leeyahay ayaad tegaysa yaa oo dee waxaweeye markaa salaaddii ay yacni markaa waxaweeye ay dayacan tahay oo salaaddii lagu qabsanayo oo markaa qur'aanka kula doodayo oo kugu buuxinayo kula dacwinayo mise waxa weeye isagoo kuu dacwinaya baabka tobnaad baabun fi lmubaadarati ila alkhayraati wa xasi man tawajaha likhayrin cala aliqbaali calayhi biljiddi min hayri taraddud baabun ay hada kani baabun waa baab baabkaasoo fi lmubaadarati degdega loo degdegayo loo dheeraynayo ku saabsan ila alkhayraati khayraadka loo dheeraynaayo oo loo degdegayo iyo waxasi man iyo kii boorintiisa ayuu u baab yahay baab ku saabsan weeye tawajaha u jeestay likhayrin khayr u jeestay cala aliqbaali calayh lagu boorinaayo cala aliqbaali calayhi inuu khayrkaa qaabilo oo uu marka waxaweye khayrkaa xaggiisa ku dadaalo biljiddi si waxaweeye markaa dadaal ku jira u qaabilo ya ama biljiddi si dhabnima ku jirta uu qaabilo min hayri taradudi noqnoqod la'aantii macnaa wuxuu ku saabsan yahay in khayraadka loo degdego ciddii khayr doonaysaana khayrkii lagu tirtirsinaayo lagu boorinayo inuu si dhab ah oo dadaal badan ah uu ula yimaado khayraadka waanu wahsad iyo caajis iyo wax la mida aanu la iman khayrkiina aanu ka gaabine khayrkii uu ku dadaalo aad yo aad ugu dadaalo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi fastabiquu lkhayraat khayraadka u dheereeya oo u tartama wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wasaaricuu u kala dheereeya ilaa makfiratin dembidhaaf intii ka haatay u kala dheereeya dembidhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigeen ka ahaaday xagga rabbigeen ahaatay wa jannatin iyo janno u kala dheeray ee makfiraday ku cadfanta jannadaasoo carduha asamaawaatu waalardu ballaarhkeedu uu ahaaday cirarka iyo dhulkoo kale uu ahaaday ay ka cardi asamaawaati waalard ballaarhka cirarka iyo dhulku ballaadhan yihiin toddobada cir iyo toddobada dhul ballaarhkay ballaadhan yihiinoo kale ay jannadaasi ballaadhan tahay ballaar la mida alaaya ay akmil ilaayata aayadda dhammaystir baabku wuxuu ku saabsan yahay khayraadkii in deg deg loo sameeyo nafta iyo shaytaanku waxay ku odhanayaan markaad isdhaahdo khayr samee dib baad ka samayn doontaa iska dah hadduu is yidhahdo toobadkeen waad toobad keeni doontaa hadduu is yidhahdo soo xaji wuxuu ku odhanayaan waad soo xajin doontaa mar dambaad soo xajin doontaa iyo iska dah yaa khayrkii uu is yidhaahdo ku kac waxay markaa shaytaanku wuxuu aad u isticmaalaa diburidis culamada qaar waxay yidhaahdeen acdamu silaaxi ibliis attaswiif hubka ibliis ka ugu weyni waa dibudhigista marka qofkii aanu markaa ka celin karayn khayrkii wuxuu kaga celinayaa dib baad ka samayn doontaa dib baad ka samayn doontaa ilaa gaalada qaarkood markay is yidhahdeen islaama yacni markaa shayaatiinulisigi iyo shaydaankii jinku minkaa isugu tageen inuu dib u dhigo oo ninkii la odhan jiray gabyaaga ahaa ee la odhan jiray acshaa la odhan jiray wuxuu ahaa shucarada waaweyn ee gabyaaga abuu ka mid ahaa wuxuu doonay inuu islaamo oo nebiga u tago calayhi salaatu wasalaam isagoo nebiga ku soo socdaa gaaladii quraysheed la kulantay gaaladii quraysheed markay la kulmeen uu arkeen ninkii markaa inuu jeedo war maxaad doonaysaa maxamed baan doonaya inaan u tago inaan islaamaan doonayo markaasay waxay ku yidhaahdeen oo wuxuu kuu diidayaa zinadu kuu diidaya zina hadday taalba uma haya buui isago khatar buu ahaan jire markaasay ku yidhaahdeen oo khamradu kuu diidayaa khamrada ayuu kuu diidaya khamradii waxoogaa ishkaal ku samaysay markaasay waxay ku yidhaahdeen dee hadda markaysa markaa iska daayo hadda maarata ay waxay u tilmaameen iska daayo markaasu hadda sanadkan waa iska noqonayaayo xoolana waaba siiyeen waa iska noqonayaayo bal khamradaan ka soo ciilbeelayaa sanadkan kadib aan deedna islaamaya sannadda gudaheedii buu ku dhintay sidii ayuu ku dhintay kufrigii marka camalkii khayrka ahaa inaad dib u dhigto ma aha waa inaad hor ka samaysaa laa tusawif camal alkhayri ilaa hadin lacalla hadan ya'tii wa anta faqiidu camalka khayrka berri dib ha ugu dhigin berrii inay timaadaa laga yaaba adigoo lagu waayeyoo dee aan berridiiba gaadhin berridiiba adaan gaadhin dadka qaarkoodoo xajka ku waajibay xajkii bay dib dhigeen markaasay is yidhahdeen dib baa ka xajidnuunnaa markaasaa waxa weeye qaarkood xoolihii ka baxeen oo maaluu ku xajiye waaye markuu xoolaha hayeyna muu xajin markii dambena maalkii baa ka baxay qaanna ku reebiyo xajkii waa ku waajibo waajibnimadiisa waa ku sugnaatay yaa xoolo hadda uu ku xajiyana maba hayaba qaar baa caafimaadkii ka tegoo caafimaadu ku soo xajiye ma hayo baaralays buu noqday markuu xoogga lahaa iyo qafqaf lahaana soo xajin waa markii dambena wuxuu noqotay dhulyaal sidaa u yaalla ayuu noqday marka in la dibdhigo ma ahee hor baa laga sameeyaa idaa araada axadukum alxaja falyatacajal ilayhi fainahu laa yadri maa yacrudu lahu waa xadiis nabiga laga soo wariyey u sheekh albaani quweynaayo wuxuu sheegayaa hadduu midkiin xajka doono falyatacajal ilayhi ha u degdego khaas ahaan kii faralka ahaa waa kasii xag jiraan yaa ilaa waa lagu qabsanayaa hadduu qofku marka waxa weeye dee uu dib dhigana hadhow waxani inuu markaa dib ka awoodi doono ama laga xajin doono ma oga cumar bnu khataabna dee aad baabu adkaynayo wuxuu ihi qofka dee xaj awoode ee xajin waaye sidii ku dhinta hadduu doono isagoo yuhuudiya ha dhinto hadduu doono isagoo kiristaana ha dhinto cumar bnu khataab baa odhanaya marka idaa araada axadukum alxaja falyatacajal ilayh ha u degdegaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa inahu laa yadrii maa yacridu lahu waayo ma garanaayo maxaa u soo darrinaya maxaa ku iman doona wax ku iman doona kama warqabo saas aawadeed khayr oo dhan waa in loo degdegaa khaas ahaan waxyaalaha waajibaadku waa ka xag jiraan waajibaadku waa ka xag jiraan waxaana la amray khayraadoo dhan in loo kala dheereeyo yacani waxa weye khayrkii waa in loo beratamo loo kala dheereeyo hadday noqoto safka koowaad inuu markaa meeli ka bannaanaatay oo cidaad ixtiraamayso qadarinaysa ayaa marka waxa weeye yani aa u siman tihiin maaha inuu kaaga dhow yaho dee adigu markaysaga aad ka ka xoogayso maaha yani ama shiikhaaga ha noqdo ama markaysaga cid kalead ixtiraamayso ha noqdo ama markaysaa markaa waalidka ha noqdo haddaan cuqdadi imanayn haddaan cuqdadi imanayn inuu markaa qofku galo laakiin taas haddii ay markaysa markaa dhib sababayso ama markaysa markaa waalidkii marka waxaweye karaaha iyo de markaysaga yani marka ka imanayso xaalka caynkaasi waa u daynaya aliisaar fi lqurabi makruuh bay yidhahaan culammadu jamaahiir ahlilcilmi waxyaalaha qurbooyinka ah ya ee cibaado ah oo rabbi loogu dhowaanayo in iisaar la sameeyo qofka kale loo door bidaa waa makruuh dee dacfigay ka mid tahay in xaggii adduunyadana iisaar aynu ku samayn weyno wixii markaa yacni qurbo iyo cibaado ahaana iisaar aynu ku samayno yani waxay noqonaysaa mid laga fiican jamaahiirta culamadu siday yidhahaan saas inkastoo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdaan hadduu markaa waxa weeye isaar ku sameeyo yani waxaweeye waa yani fadli kalena waa helaya ibnu taymiya qowl kalu qabaa jumhuurka sidooda khilaafsan oo haddii markaa safkii uu cid u daayo yani waxaweeye ixsaanka uu sameeyeyna ajal buu ka helayaa tanna markaysa marka waxaan yani markaa dee dembi uga iman maayo marka waxaweeye eh, bacdul aahaar buu doonay inuu deliishto cala kulli xaal wixii khayra waa in loo degdegaa wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa xadiiska labiyo sagaashanaad falawalu xadiiska koowaad ee baabku ka koowaad ka yahay can abii hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abu hureyra wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi baadiruu bilacmaali fitanan baadiruu u dheereeya bilacmaali camallada waxa ugu dheeraysaan fitanan fitnooyin markaa kala hormaro uga dheereeya intaan fitnooyinkaas idin soo gaadhin camallada la kaalaya oo u degdega fitankaasoo ka qitaci leyli almudlim yacnii habeenka madow qaybihiisa iyo gobolladiisa la mida yaa yusbixu alrajulu mu'minan wa yumsi kaafira talo fitankaasi waa maxay yusbixu alrajulu wuxuu waa bariisanayaa ninku mu'minan xaaluu muumin yahay buu waa bariisanayaa wayumsii wuxuu galabaysanayaa ama habeensanayaa kaafiran xaaluu gaal yahay wa yumsii wuxuu galabaysanayaa ama habeensanayaa mu'minan xaaluu muumin yahay wa yusbixu wuxuu waa bariisanayaa kaafiran xaaluu gaal yahay yabiicu diinahu bicaradin min addunya wuxuu sidaa yacni markaa yeelayaa yabiicu diinahu xaaluu diinkiisa iibinayo ama su'aal labaad la keenay oo ku saabsan oo siduu kaafirniya u noqonayaa yabiicu diinahu diinkiisii buu iibinayaa bicaradin min addunya yacni markaa bidhaan adduunyo yani marka ayuu ku iibinaya carad maxaa adduunyada loo yidhi way soo darrinaysaa waana suulaysaa waa shaygaa marna imanaya marna tegaya waa harka labadiisa dhoollood oo kale ayuu ka dhigan yahayoo yacni marna waxaweeye siduu hadhku u baxayo u imanayo marna u tegayo u ururayo oo xagga kale ugu kacayo adduunyadu waa saasoo kaleo yacni waxaweeye tacridu wa tazuul waa soo darinaysaa waa imanaysaa waana tegaysaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey nusakhaa kala duwan nuskhada daaruminhaaj waxay qoraysaa baadiru bilacmaali fitanan laakiin nusakha qaar baa waxay qorayaan sida lay sheegay baadiru bilacmaali asaalixa camallada wan wanaagsan u degdega oo u dheereeya wa satakuunu fitanun ka qitaci leyli mudlim waxaa jiri doona fitanun fitan baa jiri doona ka qitaci leyli lmudlim habeenka madow qaybihiisa la mid a ah habeenkii waxa weeye qaybo badanoo isdaba yaallo weeye mar kastoo qaybi tagto eh, haddana qayb kala imanaysaa marka qaybaha habeenku iyagoo madmadow ayaa haddana isdaba yaalliin saacadihii habeenku saa u joogaan fitankuna saasoo kale isu daba yaalliinoo mar walba fitno cusub imanaysaa fitankanna waxaa loo jeedaa waa fitan xaggii diinka qofka ka asiibaya ayaa markaa loo jeedaa nacuudu billahi min dalik marka waxa weeye waa in khayraadkii loo degdegaa oo hor laga sameeyaa fitnooyinkana laga taxadiraa aad laysaga jiraa wase takuunu fitanun markaa nuskhada qoraysa waxay noqonaysaa kaanada in loo jeedo takuunuda taammo in looga jeedo oo satexdisu iyo sataqacu ama sataxsulu ama satuujadu macnuhu u dhacaayo marka sidaas ayay markaa noqonaysa fitankaasi waxay keensanayaan yacni markaa dadkii waxaweeye diinkii inay markaa yacni khilaafaan oo ruux markii hore markaa gelinkii hore muumin ahaa oo bimacnaa salaax iyo wanaag ka muuqday gelinkii dambe u isbedelo ya oo diinkiisii u adduunyo dhaafsado adduunyo dhaafsado ama ruux markaa gelinkii dambe ama habeenkii marka waxaweye muumin ahaa subaxii uu waa beriisto isagoo markaa gaal ah yacnii kufrigaasi ha noqdo kufrun duuna kufrin ama ha noqdo kufrigii dhammayska tiraaye kaamilka ahaa ee milladda bilkulliya uga baxayey yacni mid kastaba ha noqdee marka adduunyuu dooranaya adduunyadaa la dooranaya ee diinkii u dhaafsanaya ee wax diinkii ka mida uga tegaayo ama diinkiiba uga tegayaa ama waa maal la siiyey ayuu markaa maalkaa dooranayaa adduunye jacayl weeyi ama waa mansib iyo jago ayuu markaysagaa qaadanayaa markaasuu diinkii uga tegayaa oo diinkiisii ku ciyaaraya yaa marka diinkana waa waxa ugu qaalisan qofku haysto yaa in kunta lacuuban falaa talcab bidiinik bacdu salaf waxay odhan jireen haddaad tahay niyow mid ciyaar badan diinkaaga ha ku ciyaarin diinkaaga ha ku ciyaarin diinka ilaasho yaa yacnii adduunyada waa iska wax sahlan weeye meelay ruuxa la gaadhi doontana ma oga adduunyadu yaa yacni diinku aakhiru anfacaya inuu diin ku sugan yahay yacni markaa tadayunkiisu fiican yahay waa wax aakhiro anfacaya waa wuxuu ku badbaadayo wuxuu janno ku helayo wuxuu naar kaga baxsanayo laakiin mansib adduunyoo la siiyo jaga loo dhiibo oo wakhti yar haynaayo oo hooyo ku go'a ah, hooyo ku go' iyo maal yar oo markaa uu helo muxuu markaa iyo magac uu dadka agtiisa ku yeesho ila qaar maal bay qaataan qaar jagay qaataan oo diinka dhaafsadaan markaasaa dabeedna hawada xaakimka iyo siduu jecel yahay ayuu markaysa wax walba markaysa markaa u fudaydinaya u raacaya markaasaa wax kasta oo baatiloo uu keeno yacni markaa ninka madaxda ama boqorku keeno ayuu odhanayaa waxa weeye waa sax waa sidii diinka ku sugnayd waa dee adduunyo la dooranaayo diinkii looga tegayo wey waa diinkii looga tegayo weeyaan yaa kelmaddii xaqa aan lagu odhanayn yacni marka waxa baatil kasta loo qurxinaayo yacni markaa sidaa la samaynaayo ama wuxuu dooranayaa marka waxa magac suu dadka agtooda magac iyo maamuus ugu yeesho ayuu u qardajeexayaa yacni si waxa weeye dadku u maamuusaan oo u qadariyaan oo la yidhaahdo waxa weeye waa nin raga oo haliyey ah oo kadaa ah oo caynkan ah yacni saa loo yidhaahdo ya ammaantaasina qofkii waa kedinaysaa waxba u tari mayso alla waxay ka anfacaysa ma jirto marka waxaweye diinka in la ilaashado ayaa laga qaadanaya khayrkana loo degdegay acmaasha wanaagsan xadiiska saddexiyo sagaashanaad athaani baabkana xadiiska labaad buu noqonayaa can abi sirwacata bikasri isiini almuhmalati wa fatxiha abi sarwaca ama sirwaca yacni markaa waxaa laga soo wariyey oo bukhaari ka soo wariyey bikasri siinin muhmalah siinka aan dhibcaha lahayn hoos dhiggiisa xaaluu ka sugan yahay wa fatxiha iyo kordhigeeda abisarwacata iyo sir wacata labaduba bannaan cuqbata bni alxaarisi radia allaahu canhu oo magaciisu cuqba u ahaa oo ina xaaris ahaa radia allahu canhu qaala wuxuu ihi sallaytu waraa'a annabiyi sala allahu alayh wasalam waxaan ku tukaday buu ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii xaggiisa dambe gadaalkiisa ama xagga ka dambaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku tukaday bilmadiinati madiina gudaheeda alcasra salaad casar nebiga gadaalkiisaan ku tukaday salaad casar madiine gudaheeda fa sallama waa salaamad noqsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo salaaddiibuu ka baxay markuu dhammeeyey uma qaama dabeedna waa istaagay musrican xaaluu degdegaayo ayuu istaagay fatakhataa wuxuu ka tallaabsaday riqaabannaasi dadka qoorahooda ayuu ka tallaabsaday iyagoo dadkii markaa fadhfadhiya ilaa bacdi xujari nisaa'ihi wuxuu u tallaabsadoo u baxay dumarkiisu qolalkii ay degganaayeen yacni qaar ka mida ayuu u baxay ya yacni nebigu adduunyo markaa iskumaa dee taxallujinayn yacni waxa weeye dumarkiisaas mid walba waxay deganayd hal qol bay deganayd mid waxa weeye bangalo dhan degganayd ama fillo degganayd kuma jirin intaasoo qol ka kooban mid waliba qol ayay degganayd qol ayay deganayd marka wuxuu u baxay oo u socday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi dumarkiisii qolalkoodii qaar ka mida ayuu markaysa markaa u baxay oo u galay fa fasica annaasu dadku waa argagaxeen yaa waa naxeen min surcatihi degdega uu nebigu degdegayo aawadeed bay la naxeen dadkii isyaantoro maxaa dhacay fa kharaja calayhim waa ku soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa ra'a wuxuu ogaaday ama fa ra'a wuxuu arkay annahum qad cajibuu inay la yaabeen min surcatihi degdeggiisa uu degdegayey aawadeed inay la yaabeen degdegiisa inay la yaabeen qaala wuxuu yidhi dakartu shay'an min tibrin cindana wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dakartu shay'an waxaan xasuustay shay min tibrin yacni dahab cacaba ah oo cindana agtayda ku sugan ayaan markaa xasuustay waa min adukri dukriguna waa xasuusashada tibrigana waxaa la yidhahda dahabka cacaban baa la yidhahdaa aan samaysnayn dakartu waxaan xasuustay shay an wax baan xasuustay qadar min tibrin dahab cacabana oo cindana annaga agtayda ku sugan fa karihtu waxaan nacay oo karaahiyaystay an yaxbisanii inuu markaa waxaweeye i xabiso ayaan markaa waxa weeye karaahiyaystay fa amartu biqismatihi waxaan markaa amray in la qaybiyaan amray rawaahuulbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo u sugnaatay bukhaari waxaa ku sugnayd kuntu khallaftu waxaan ahaa mid markaa waxa weeye kaga yimi oo ku reebay filbeyti guriga gudihiisa tibran yacnii in yar oo markaysaga dahab oo burbura oo min asadaqati sadaqad ah fa karihtu waxaan karaahiyaystay an ubayitahu inaan markaa guriga ku bariyo yacnii guriga u daayo oo caawa guriga u hoydo ayaan karaahiyaystay an ubayitahu guriga inaan ku bariyo oo bimacnaa mid guriga caawa ku sugan inaan ka yeelo baan nacay markaasaan dabeedna qismadiisaan amray in deg degdeg loo qaybiyo attibru qitacu dahabin aw fidda waxa weeye waa qaybo yar oo markaa dahaba ama fidda ah ama lacaga ah lacagtuna waxay ka samaysanaen fido ayay ka samaysaneen ama fido ah yani marka waxa weye fidda sideedii inay tahayna waa marka aqbalays xadiiska wuxuu u keenay sheikhu ee u soo qaatay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam si deg dega ugu baxay qaybinta sadaqada u qaybinaayo uuna karaahiyaystay caawa inay ku barido saas aawoodee khayrka waa inaan la dibdhigin hadday waajib tahay khayrkaasina waa ka xag jiraayo waa in hor laga sameeyaa waxyaalaha qaladka waxaa ka mid a ah haddii zakadoo kale qofkay ku waajibtay inuu zakadii dib dhigaa oo xilligii ka dib mariyaa wuu ku dambaabayaa yacanii wakhtigii ay waajibtay masalanoo kale xawlkii baa dhammaaday markuu dhammaaday inuu sii haystaa ila xaqu leeyahay maahee waa xaqulfuqaraa weeyaane iyo dadkii la midka ahaaye waa inuu isdhaafiyaa dibudhigistaa uu dib dhigaayo oo uu dib u ridaayo waxay noqonaysaa inuu ku dambaabaayo marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni degdeg ayuu marka ugu baxay salaaddii buu tujiyey casar markuu tujiyey markuu salaamadnaqsadayba si degdeg lagu baxay yani iskama sii fadhiyino xoogaa iskama tasbiixsan markuu xataa baxayey si waxa weeye markaa aan yacni degdeg ahayn uma bixin laakiin si deg degdegu u baxay waa misaal iyo tusaale wuxuu u yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka loo degdegaayo oo dadkiina baraayo saasoo kale in loogu degdego uu markaa barayo uuna ahaa sabaaqan lilkhayr mid khayrkii u dheeraynayo marka uu sidaa ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni sida ahaa saxaabadiina wejigooda uu ka gartay markaa inay la yaabeen dabeedna markaasuu sababtii u sheegay sababtii markaasuu u sheegay waxaa laga qaadanayaa shayga khayrkaa sheegista la sheegaya haddaan markaa istus iyo riya'aanu ku jirin ee dadku inay ku daydaan yacni markaa looga jeedo inaynay dhib lahayn ay fiican tahay ya laakiin waxa weeye waxaa la diidayaa in istusnimo iyo wax la mida loo sameeyo ayaa la diidayaa halkaas aynu u joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk